iska socdo shan sano toban sano oo usan marna go-ay amase marmar dhif marmar yaru go-aa sida badan waa socda dhiiggaas markaa waxaa la yidhahdaa istixaada ama dhabar furan waa xidid go-ay dhiiggaasu marka waa midka ugu axkaamta adag sababtuna waxay tahay dhiiggii xaydka iyo asagiya isdhexgala tusaale dhiiggaanu isagu iska socdaa sanadkao dhan asagoo socdaa kii xaydku soo dhexgela asagiioo socdaa kii xaydku go-a waxaana la rabaa waktiga dhiiggii xaydku socdo gabadhu inay ka fogaato waxyaalihii ka xaaraantaa gabadha xaydka qabta waqtiga dhiigga xaydku go-o oo dhiiggan jiradaahu socdo gabarh daahiree gabadhu la midta waxaa la rabaa inay tukato soonto qur-aankii akhrisato ninkeedu waa u xalaal marka meesha culaysku ka imaanaha waxay tahay labadii dhiig sidii lagu kala gara lahaa labadii dhiig sidii lagu kala gara lahaa dhiiggaanu waa dhiig iska socda kii xaydkaa soo dhex gala waa haddana go-a waa soo dhex dhexgala marka khulaaso aada u feecan axaadiista nabigana ku taagan ayuu soo khulaaseeyey gabadha saddexa loo qaybina gabadh waxaa la yidhaha muctaada muctaado macnaheedu waxay tahay intan jiradaanu ku imaan gabar dhiigga caadadu ku dhacay aheed waqti la yaqaano u yimaado waqti la yaqaana uu ka go-o gabadhaas haddii kadib jiradu ku dhacdo caadadeedii hore iskaga soce maalan bisha awalkeedu uga dhici jir ama dhexdeedu ku dhici jir ama aakhirku ku dhici jir muddo la yaqaana waa soco jiray shan maalin toddoba maalin lix maalin sidii ay ku soceen marka la gaaro waqtigii dhiiggu ku dhici jiray isagoo dhiiggu iska socday awalba waqtigaas marka la gaaro ay ka joogeen wixii caadada sababteed xaaraan u noqon jiray waqtigii marka la gaaro ay qubaysan jirtay iska qubaysane ayada caadadeedii hore ku soconeen muctaadaa la yidhaah gabarna waxaa la yidhaha mutamayisa waxay tahay macnaheedu ayadu caado hore ma leh laakiin dhiigga midabkiisay kala taqaan dhiigga caadada waxaa lagu yaqaan waa dhiig madow adagna xoogaa culus uraya dhiiggan oo jiradana waa xidid go-ay waa dhiig saafi oo gaduudan gabadhan marka iyada caado ma taqaan waxaa dhicila karta markii koowaadba jirada inuu dhiiggu ku bilaabay oo iska socday ama way jiraan gabdho caado ku dhacdoon caadadoodii oqoon ayadoon caadadeedii fahmin oo bisha maalintuu kaga dhici jiray maalintuu ka go'i jiray inta maalin uu samay uu hay jiray iyadoon garanayn ayaa dhabar furankaanu ku dhacay kaasuu noqday dhiig iska socdo midabkay laakiin kala taqaan kaasna waxaa la leeyahy midabka ku soco marka ay aragto dhiig madow ah oo adadag oo xoogaa culus oo uraya waxay leedahay dhiigga caadada iyimi marka dhiiggaasu dhammaado dhiig gaduud ah ee xidid go-ay ah uu isku bedelo waa qubaysane caadadii waa ii dhammaatay leeda caadadii waa ii dhammaatay mumayisaa la yidhaahdo dhiiggay wax kala soo mumayisa waayo mumayisa waa gabadha wax kala soocayda mutamayisa maan waa mumayisa waa gabarh kala soocayda dhiigga gabarna waxaa la idhaha mutaxayira mutaxayira waa gabar wareersan caado ma taqaan oo haddee caadaba inaysan lahaa jirin inaad dhacdo ama waa lahaa jirta iyadaan qoon midabkiina ma kala taqaan waxaa la waa kala fahmi waaya ku wareera mutaxayira la gabadhaas qawlka uu shiiku maraya ugu fiican waxaa la leeyahay sida dumarku u badan yihiin waxay tahay bishii lix maalin in dhiigu hayo afar iyo labaatan maalinna ay daahir tahay ama toddoba maalin in dhiigu hayo saddex iyo labaatanna ay daahir tahay dariiqadaas adiga kaliga aad ah tahay dumarka siday u badan yihiin ku socaa la leeyahy dhanka dumarku u badan yihiin ku soco saasaa la marka bil kasta toddoba maalinay ka joogi salaadii soonkii wixii gabadha caadada qabta ka xaaraam ah inta kalena gabar waxay iska dhigeen daahira oo kale kaliya waxay uga duwan tahay dumarka daahirka ayada dhiiga iska socdo salaad salaad ku dhowrame shanta salaadood salaad walba marka la gaaro suuligiyay tegee dhiiggiiya iska mayre markay dhiigga iska mayrto ayay suuf ku xidhan meesha dhiiggu ka imaanaya cafaayaday xidhane horay ka weesaysanayn horayna ka tukanayn salaad kale marka la gaaro haddana sidoo kale yeelay iskuma dhowro karto salaada ila dhiiga iska socdeen intaasay uga duwan tahay dumarka kale oo daahirkaa marka si faahfaahsan qaabkaasuu dhigaa wuxuu u hormari doonaa gabadha caadada leh oo caado taqaanay wuxuu ku xiji doonaa gabadh aan caado aqoonin laakiin mumayize ah Ah, oo kala sooci karta dhiigga midabyadiisa wuxuu ku xiji doonaa midda ugu dambaydoo mutaxayirada ah oo aan caadana lahayn midabkana aan kala sooci karin dersiga marka dersi khulaasa waa darsi baahi badan loo qabo oo waa xaaladda ugu adag dumarka ku dhacda intaasaan rabna inaan ku khulaasayno wuxuu yidhi shiiku axkaamu listixaadati dhabarfuraka axkaamtiisii haadaa maxaluhaa meeshaan waa meeshii looga hadlayay axkaamta istixaadada alistixaadatu istixaadadu sayalaanu demi waa dhiigga shubmidiisa dhiiggiyaa iska shubmayo iska socda alistixaadatu istixaadadu sayalaanu demi waa dhiigga shubmidiisa fii gayri waqtihi waqtigiisii kayrkeed uu soconaa wuxuu shubmaa waqtigii caadada lagu yiqiin waqti aan ahayn waqtigiisii waqti aan ahayn calaa sabiili naziifi dhiigbax waddadiisuna ku shubmaa waa dhiigbax maahan caado caadiye ah. waa xidid go-ay iyo dhiigbax calaa sabiili naziifi dhiigbax waddadiisuna ku soconaa min cirqin xidid xaggiisuuna ka soconaa xididkaasoo yusamaa lagu magacaabo alcaadila magaciisa waxaa lahaha alcaadil xididkaasoo yusamaa lagu magacaabo alcaadila xididka lahaha caadil waalmustaxaadatu gabadha dhabar furanka qabta oo dhiiggeedu iska socdoo jiran amruhaa arrinkeedu mushkilun waa mid qofka ishkaal gelinaya gabadhaas jiran oo dhiiggeedu mar walba socdo arrinkeedu waa mushkil walmustaxaadatu gabadha dhabar furanka qabta amruhaa arrinkeedu mushkilun waa mid ishkaal gelinaya qofka sababtuna waxay tahay uu ishkaalka u gelinaya lishtibaahi dami lxayd dhiiggii xaydka u ekaanshadiisa bidami listixaada dhiiggii istixaadada uu ekaana meesha uu ishkaalka ka yahay waxay tahay waxaa isku ekaana dhiiggii xaydka iyo midkii jirada ahaa labadaasaa isku ekaanayaan faydaa kaana damu dhiiggii hadduu yahay yanzilu mid soo degayoo soo daadanaa minhaa gabadhana ka soo daadanaa biistimraarin si joogto ah oo aan kala go' lahayn ow qaalibilwaqti ama waqtiga inta ugu badan fama ladii dhiiggii muxuu yahay tactabiruhu gabadhu ay u tixgelineen minhu dhiigga xaaluu ka mid yahay xaydan xayd wama ladii dhiiggiina muxuu yahay tactabiruhu gabadhu ay u tixgeline istixaadatan dhabar furan laa tatruku oo aysan ka tegayn min ajlihi dhiiggaas daraaddiis asowma soom wa salaata salaad fa inalmustaxaadata gabadha dhabar furanka qabto yuctabaru lahaa waxaa loo tixgeliyaa axkaamu daahiraati gabdhaha daahiraadka axkaamtooda ishkaalka jira wuxuu yahay gabadha dhiiggeedu si joogta iskaga socdo ama waktiga inta ugu badan uu socdo dhiiggee xaydka dhige oo ay xayd u tixgelineen dhiiggeese u tixgelineen istixaado inuu yahay ila gabadha istixaadada markaysan caado qabin dhiiggu haba socdee gabar daahir ay ku xugunka labadan dhiigsay u kala saareen meeshaasa ishkaalku ka jira wuxuu yidhi shiiku faydaa kaana damu dhiiggu hadduu yahay yanzilu mid soo degaa minhaa gabadha xaggeeda ka soo degaa oo ka socona biistimraarin si joogta ah oon kala go' lahayn ow haalibil waqti ama waqtiga ugu badan fama ladii dhiiggii muxuu yahay fama ladii dhiiggii muxuu yahay tactabiruhu gabadhu ay u tixgeline xaydan xayd wama ladii dhiiggiisa muxuu yahay tactabiruhu ay u tixgeline gabadhu istixaada labada dhiig midkay xayd ka dhigeen midkaysta istixaado ka dhigeen istixaadadu marka laa tatruku oo aysan ka tegaynin istixaadadu min ajlihi dhiiggaas dartiis asowma soom wa salaata salaad maxaa yeelay fa ina gabadha dhiigga istixaadada qabta yuctabaru lahaa waxaa loo tixgeliyaa axkaamu daahiraat gabdhaha daahiraadka axkaamtoodoo kale wa binaaan dhisid calaa daalika arinkaas lagu dhisa gabadha mustaxaadada in dhiigga ka socdaa iyadoo dhiiggii ka socdo axkaam gabar daahira in la siina arintaas iyadoo lagu dhisaa wa binaaan ku dhisid calaa daalika arinkaas lagu dhisaa oo ah mustaxaadada waxaa loo tixgelinaa daahiraadka axkaamtooda fa inalmustaxaadata gabadha mustaxaadada ahoo dhabar furanka qabta lahaa waxaa u sugnaaday alaau xaalaatin saddex xaalo saddex xaalo a laga dhigaa marka gabar walba waa inay fahamtaa ayada xaaladeed adiga gabar yahay xaaladaad ka midta ah, gabadhi waxaa la rabaa marka cilmi loo sheego inay caqli yeelato oo saddexdii xaaloo la sheegay midda ay ka tirsan tahay ay fahanto waa la tilmaamaa waa inay fahanto kuna dhaqanto markaas adiguna waa inaad fahanto wiil oo aad gabadhii fahamsiido marka wuxuu yidhi wa binaaan calaa daalika arrinkaas ayadoo lagu dhisaa fa ina almustaxaadata gabadha mustaxaadada lahaa waxaa u sugnaaday alaau xaalaatin saddex xaalo alxaalatu luulaa xaaladda ugu horayda an takuuna lahaa waa inay u sugnaato caadatun caado caadadaasoo macruufatun la yaqaano ladeyhaa gabadha agteeda qabla isaabatihaa gabadha intaan lagu asiibin bilistixaadati dhabar furanka midda koowaad waxay tahay waa gabar intii jiradan aysan ku dhicin oo dhiiggan iska socda aan lagu asiibin waxay lahayd caado ayadu ay taqaan bisha waqtiga dhiiggu ku dhaco waa ay taqin awalka dhexda aakhirka waa ay taqaan inta maalin uu socdana waa ay taqaan gabar caado leh oo caadadeeda taqaanay ahayd waana muhiim gabdhuhu inay caadadooda yaqaaniin ala wax kugu imaan doono war kama haydin caafimaadkana mar walba lama haysa doono gabadha marka inay caadadeeda taqaan waa muhiim midaas waa xaalada koobaad marka alxaalat luulaa xaalada ugu horayda an takuuna lahaa waa inay usugnaato sugnaato caadatun caado caadadaasoo macruufatu la yaqaano la gabadha agteeda qabla isaabatiha gabadha intaan lagu asiibin ka hor bil bilistixaadati bian kaanad waaba inay ahayd gabadhu qabla alistixaadati istixaadada ka hor taxiidu mid xaysha khamsata ayaamin shan maalin ow amaaniyata ayaamin sideed maalin maalan tusaalan kuugu soo qaadahu ku waa inay tiqiinay inta maalin xaydku ku dhaco ama shan maalin ama lix maalin ama toddoba maalin ama sideed maalin waa miiaal waxay dhici kartaa hal maalinba inay hay jirin dhiigu afar iyo labaatan keliya waxaa laga rabaa inay taqaano qadarku hay jiray o maalan waa tusaale fii awali shahri bisha awalkeedana ay xaydu jirtay bisha kowdeeda xaydku ku dhici jiray ama labadeeda ama saddexdeeda bisha awalkeedu ku dhici jira waaba taqaan waqtigu ku dhici jiray fii awali shahri ayay xaydi jirtay oo wasadihi ama dhexdiisa waa la mid aakhiri ama aakhirkiisa keliya waxaa la rabaa waktiguu ku dhici jirayna waa taqaan maalmihii uu hay jiray xaydkuna waa taqaan fa tacrifu way garane cadadahaa adada cadadkeeda inta maalin ay soco jirtay waa ay taqaan fa tacrifu way garane cadadahaa adada cadadkeeda waa ay taqaanaa cadadka wa waqtahaa waqtigeedana waa ay taqaan waqtiguu ku dhici jirayna waa taqaan cadadka iyo inta maalin uu soco jirayna waa taqaano fa haadihi gabadhaas waa kana xugunkeeda haddii jirra ku timaad oo dhiiggii joogsa diido waxaan se rabnaa horta marka koowaad inaad is ogaato dhiiggaagu maxayd ah mase waa istixaabo maxaad ku ogaanay maalan adiga dhiiggu toddoba maalin uu ku hay jiro waxaad aragtay isagoo toddobadii dhaafay ma waxaad leedaha hal maalin hadday ku daranto khalaas aniga mustaxaaban ahi waa jirana maya shan iyo toban maalinaad gaarsiinay marka shan iyo toban maalin uu gaaro hadduu joogsa diido markaasaad leedahay khalaas mustaxaabbaan ahay marka waa jirana anugu markaasaad ta qubaysataad bilaabeen marka markaas waxaad ogaatay haddiiba shan iyo toban maalin dhiiggaagu dhaafay in dhiiggan uu jiran yahay ee uusan ahayn caado waxaa lagaa rabaa inaad fahamto inaad mustaxaado tahay waxaad samaynee kow waad qubaysane salaadiina waa bilaabeen waxaadna soo qallaynay caadadaadi intii ka badneed maalan meequu kaaga go'i jiray toddoba maalin ka soo qaad waa uu dhaaf salaad bilaabi mayd shan iyo toban maalinaa la gaaray waa go'i waa qubaysane waxaa leedahay khalaas intii ka dambayday caadada toddobada maalin intii ka dambayday dhammaan jiru ah laakiin hadduu shan iyo toban maalin ka hor go soo qalaymayd waaa leeda caadu aha dhiiggaas caadadu marmar waa korortaa wax waa ku darsamaan marmar marka haddii intaan shan iyo toban maalin la gaarin uu go-o ama shan iyo tobankii u dhiiggii ku go-ay waxaa leeda waa caadadiioo isbedeshay wax salaadana soo qalaymayd intii uu socday laakiin hadduu shan iyo toban dhaafo maxaad ogaane wuxuu waa jiru maahan aado marka caadadaadii hore inta dheeraadka kaa ah soo qalle horta oo salaada kulli soo qalle ta oo dahaaro qaadato sida gabadha jireen u tukato u tuko maalmaha dheeraadka ka caadadaani soo qalle bisha dambena caadadaadii ku soco marka waxaa ka dheeraadka ila waa la ogaada waa jiri ah, saasaad yeeli marka gabadha caadada leh waa fa haadihi gabadha caadadeeda taqaan tajlisu waxay fadhiisaneen qadra caadatihaa caadadeedii qadar le-ah watadacu waa ay ka tegeen asalaata salaada waa ka tegee qadarkaas wa siyaama soonkana waa ka tegee wa tuctabaru lahaa gabadhaas waxa loo tixgelinaa axkaamulxaydi axkaamtii xaydka fa ida intahad markay dhammaato caadatuhaa gabadhaas caadadeedu iqtasalad markaasay qubaysaneen wasallad markaasay tukaneen wactabarad waxayna u tixgelineen addama dhiigga albaaqiya soo haroo weli socda dama alistixaadati dhabar furanka dhiiggiisii saasay ka dhigay gabadhu mar hadday caado laheed caadadeed ayna ogaato inay jiran tahay mar alla markii waqtigii dhiigu ku dhici jiray la gaaro waqtigaas ayay qubaysaneen waqtigaasay qubaysaneen waqtigii dhiigu ku dhici jiray marka la gaaro waxaan rabaa markii la gaaro horta waxay ka joogsanee gabar caado qabta wixii ka xaaraan marka la gaaro waqtigii dhiigu ku dhici jiray waxay ka joogsanee wixii ka xaaraana gabar dhiig ku dhaco salaadii soonkii qur-aan akhrintii ninkeedii kulli waa ka fogaane marka la gaaro waqtigii ay qubaysan jirto dhiigu ka go'i jiray khalaas waa iska qubaysan isagoo dhiiggu socda maalmahaas wixii ka dambeeya dhiigga socdana jiray ka dhigay dhiiggii istixaadaday ka dhigay dhiiggii istixaadada ayay ka dhigeen noocaas weeye faida ntahad markay dhammaato caadatu caadadeeda iqtasalad waa qubaysane wasallad waa tukane wactabarad waxay u tixgeline adama albaaqiya dhiigga haray oo weli socda dama alistixaada dhiigga istixaadaday u tixgelineen marka waxaa la rabaa shanta salaadood salaad walba inta dhiigga mayrto oo suuf ku xirto meesha hore ka weysaysato hore ka tukato salaad salaad ku dhowrame maxaa u gabadha caadada qabta inay saas yeelaydo waxaa u daliila liqowlihi nabiga qowlkiisa sala allahu calayhi wasalam liummi xabiiba ummu xabiiba wuxuu ku yidhi umkuhii ka joog oo nagow qadra maa shay qadarkiis kaanad ay ahayd taxbisuka mid ku xabista xaydatuki xaydkaaga markaad caafimaad qabtay muddadii xaydku uu salaada kaa celi jiray muddadiioo kale ka joog salaada muddadii qadar le-e ka joog umkuhii ka joog qadra maa shay qadarkiis kaanad ay ahayd taxbisuka midku xabista xaydatuki xaydkaaga uma qtasilii kadib qubayso markay muddadii dhammaato qubayso wasalli tuko saasaa nabigu ku yidhi sala allahu calay wasalam xadiiskaasaa tusaya gabadha muctaadada iyo waxaa kaloo u daliila weli qowli nabiga qowlkiisa sala allahu calayh wasalam lifaatima binti abi xubaysh gabadhii la dhihi jiray faatima binti abi xubaysh oo awal dhiigga caadada ku dhici jiroo caado laheed kadibna jiratay oo dhabar furan ku dhacay gabadhaas nabigu wuxuu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam innamaa wax kale maahan daalika dhiiggan oo dheeraadka ka caadada cirqun waa xidid go-ay shaydaan ayaa wuxuu doonayaa inuu gabadha cibaadada ka qaso haraatiyuu ku dhufto markaasaa xidid go-a markaasaa dhiiggu iska socda wuxuu doonayaa inay gabadhu qaabay u dahaaro qaadato inta oqoon weydo salaadu ay ka qaldanto iyo cibaadada nabigu wuxuu yidhi innamaa wax kale maahan daalika dhiiggaas oo dheeraadka ka ah caadada cirqun waa xidid walaysa bixaydin xayd ma ahan fa idaa aqbalad markay soo qaabisho xaydatuka xaydkaagi oo waqtigii uu kugu dhici jiray la gaaro fadaci salaata markaa salaada ka tag marka caadadeediiyuu ku xiray nabigu sala allahu calay wasalam gabadhaas waa gabadha laydhaha muctaada waxaan gelaynaa mumayiza waa gabar dhiigga kala taqaan laakiin aan caado lahayn alxaalatu xaaladda xaaladda ahaaniyatu labayda idaa lam yakun lahaa gabadha hadduusan u sugnaan caadatun caado caadadaasoo macruufatun la yaqaan walaakina damaha dhiiggeeda mutamayisun waa mid kala soocan bacduhu gobolkiis xaala yaxmilu uu sidoo xambaarsan yahay sifatalxaydi dhiiggii xaydka bian yakuuna waa inuu yahay aswada mid madow aw faqiinan mid culus ow amase low dhiig ay u sugnaatay raa'ixatun ur wa baqiyatu dhiigga intiisa kalena laa taxmilu ma xambaarsana sifatalxaydi tilmaantii xaydka bian yakuuna dhiigga kale waa inuu yahay axmara mid gaduudan laysa lahu raa'ixatun ur aysan u sugnaan walaa faqiinan mid adag oo culusna aan ahayn fa fii haadihi alxaalati xaaladaas tactabiru waxay u tixgelinee gabadhu addama dhiigga alladii dhiigga yaxmilu xambaarsan sifata alxaydi sifadii xaydka xaydan xayd ay u tixgelineen fatajlisuhu ey fatajlisu fiihi dhiiggaas dhexdiisa waa ay fadhiisaneen watadacu salaata salaadda waa ay ka tegeen wasiyaama soonkana waa ay ka tegeen wa tactabiru waxay u tixgelineen maa cadaahu dhiiggaas wixii ka soo haray istixaadatan taqtasilu waa qubaysanee cinda nihaayati aladii dhiiggii dhammaanshadiisa agtaysa yaxmilu xambaarsan sifata alxaydi sifada xaydka wa tusalli waa tukaneen wa tasuumu waa ay soomeen wa tactabiru waxay nafteeda u tixgelineen daahiran gabar daahira xaaladda labaad waa gabar dhiigga kala sooci karta dhiigga xaydka waxaa lagu yaqaan saddex sifo koow dhiig madow waa lagu yaqaan sifada labaad dhiig culus oo xoogaa qira leh waa lagu yaqaan sifada saddexaad dhiig urayana waa lagu yaqaan saddexdaba nabigaa ku sheegay sala allahu calay marka gabadhan aadam ay lahaa jirtay ma xasuusato laakiin midabkii kala taqaan hadday midabka kala taqaan gabadhaas waxaa la leeyaha midabka ku soco dhiigga xambaarsan sifadii xaydka oo dhiigga ah dhiigga madow ama adag ama uraya mar alla marka aada aragto dhiiggaas ka joog salaada soonka ka joog ninkaaga inaad la macaamisho ka joog dhammaan wixii xayd sababtiis xaaraan ku noqon jiray ka joog dhiiggaas markuu dhammaado oo aad aragto inuu isbedelay oo dhiigga jilicsanee gaduudka uu yimaado khalaas markaas qubayso si gabadh caadadii ka dhammaata qubayso salaadaadii bilow soonkii bilow qaabkaas u soco saasaan iyadana tilmaanteedu ta alxaalatu haaniya xaaladda labayda idaa lam yakun hadduusan u sugnaan lahaa gabadha caadatun wax caadaa caadadoo macruufatun la yaqaan walaakina damaha dhiiggeedu mutamayisun mid kala soocan uu yahay bacduhu gabalkiis xaala yaxmilu uu xambaarsan yahay sifata alxayd tilmaantii xaydka dhiigga gabalaa xambaarsan tilmaantii xaydka oo maxay ahayd tilmaantii xaydka bian yakuuna waa inuu ahaado aswada mid madow ow haqiinan mid culus ow lahu dhiigay u sugnaatay raa'ixatun ur wa baqiyatu dhiigga intiisa kalena laa taxmilu ma xambaarsana sifata alxayd sifadii xaydka ma xambaarsana oo see iyo see u xambaarsanayn bian yakuuna waa inuu yahay axmara mid gaduud madow maaha waana jiricsan yahi ur gaarana ma laysa lahu uma sugnaanin raa'ixatun ur walaa hakiinan mid culus maa waa dhig jilicsan dhig gaduudanoo jilicsan wey saas wey fa fii haadihi alxaalati xaaladaas gabadha ku sugan tactabiru waxay u tixgelineen addama dhiigga alladii dhiigga yaxmilu xambaarsan sifata alxaydi tilmaantii xaydka ay u midka calaamadaha xaydka leh midkaas xayd ay ka dhigeen wixii gabar xayd qabta ka xaaraan ah ayay ka fadhiisaneen fatajlisuhu ey fatajlisu fiihi dhiiggaas dhexdiisa waxay ka fariisane oo watadacu ay ka tegeen asalaata salaada wasiyaama soonka haddii midabkaasu dhammaado wa tactabiru waxay u tixgelineen maa dhiigga cadaahu kaas ka soo haray istixaadatan dhabar furan taqhtasilu waa qubaysaneen cinda nihaayat aladii dhiiggii dhammaashadiisa agtiisa yaxmilu xambaarsanaa sifata alxaydi sifada xaydka dhiiggii xambaarsanaa markuu dhammaado waa ay qubaysaneen wa tusalli waa tukaneen wa tasuumu waa soomeen watactabiru waxay nafteeda u tixgelinaya daahiran qof daahir ah waxaa u daliila ah in calaamadda lagu socdo waxaa u daliila ah xadiidka nabiga sala allahu calayh wasalam liqowli nabiga qowlkiisa u daliila ah sala allahu calayh wasalam lifaatima binti abi xubaysh uu nabigu ku yidhi idaa kaana demul xaydi dhiigga xaydka marka uu sugnaadoo yimaado markaasuu u sheegay tilmaamtiisa dhiigga xaydka lagu yaqaan fainahu dhiigga xaydka aswadu waa mid madoow yucrafu la yaqaan marka dhiiggaasu yimaado calaamadaas iska leh fa amsikii ka joogso cani salaati salaada ka joogso faydaa kaana alaakharu midka kale markuu sugnaado oo ah midkii gaduudnaa fatawada ii weyse qaado wasalli tuko qubaysna waa ka horeeya fatawada i weyse qaado wasalli tuko ee weyseqaadka waxaa loo sheegayaa salaad salaad ku dhowrame gabadhaan shanta salaadood waa u weyse qaadane fa fiihi xadiidkaas nabiga waxaa ku sugan analmustaxaadata gabadha mustaxaadada ah tactabiru waxay tixgelineen sifata dami dhiigga tilmaantiisa fatumayisu waa ay ku sooceen bihaa tilmaantaas bayna alxaydi wa kayrihi fatumayisu waa ku kala soocee gabadhu bihaa sifada bayna alxayda xaydka iyo wakayrihi dhiigga kaloo jirada kaasay ku kala sooceen taasuna waxay ahayd gabadha la yidhaha mumayisa waxaan hadda gelaynaa gabadh la yidhaha mutaxayira mutaxayiro waxaa loola jeedaa caado hore oo ay lahaa jirtay oo ay taqaanaan ma jirto caado hore oo ay lahaa jirtay oo ay taqaanaa ma jirto calaamad midabka ay kala taqaana ma jirto oo dadkii isku aragti maahan qofaale anu waa ku wareeray ma kala aqaan dhiiggan ay leedahay caado horeydna ma taqaan midab ay wax ku kala socdaan ma taqaan gabadhaas warkeedu waa koobanya waxaa laleeyaha dumarku siday u badan yihiin u dhaqan dumarka sida badan lix maalin ay bishii caadadu hayda ama toddobo khalaas lix maalin oo bisha ka mida iska daa salaadii soonka hadday lix iska daydo maxaa soo hara bishii afar iyo labaatan afar iyo labaatanna cibaadayso ama toddoba maalin iska daa hadday toddoba iska daydo maxaa soo hara saddex iyo labaatan saddex iyo labaatankaas cibaadayso sida dumarka ay u badan yihiin u soco saasaa la leeyahy gabadhaas mutaxayirada alxaalatu haaliatu xaalada saddexayda idaa lam yakun lahaa gabadha haddaysan u sugnaan caadatun caado caadadaasoo tacrifuhaa ay garaneen walaa sifatun tilmaanna aysan u sugnaan tilmaanto tilmaantoo tumayisu ay ku soocayda bihaa tilmaanta alxayda xaydka min kayrihi dhiigga kale ay uga sooceen taasna haddaysan u sugnaan fa innahaa gabadhaasu tajlisu waa fadhiisanee haalib alxaydi xaydka inta haalibka u ah inta dumarku u badan yihiin weeye sittata ayaamin lix maalin ay fadhiisaneen ow sabcata ayaamin ama toddobay fadhiisaneen min kulli shahrin bil kastaba waa toddobaday iyadu doonto toddobay ka dhigane bisha awalkeedoo kale toddobo khalaas kadib halkaasay ku socone ka leexleexane marka waqtigii la gaaray ka joogsane alxaalatu aaniyatu alxaalatu haalia alxaalatu haalifatu xaaladda saddexayda idaa lam yakun hadduusan u sugnaan lahaa gabadha caadatun caado caadadoo tacriifu ah ee garane walaa sifatun tilmaan tilmaantoo tumayisu bihaa ay ku sooce alxayda xaydka min kayrihi dhiigka kaloo qayrkiisa ay uga sooce gabadha haddaysan lahayn fa innahaa gabadhaasu tajlisu waa ka fadhiisanee salaada iyo soonka iyo wixii xayd sababtiisu xaaraan u ah haalib alxaydi xaydku sida uu u badan yahay sittata ayaamin sida xaydku u badan yahay waa kana isagaa fasiray sittata ayaamin ka bedelo lix maalin ay ka fadhiisaneen ow sabcata ayaamin ama toddoba maalin ay ka fadhiisaneen min kulli shahrin maxaa yeelay lianna haadihi arrintaasu caadatu haalibi nnisaa dumarku siday u badan yihiin caadadooda weeye dumarka caadadoodu sidaasay u badanta lianna haadihi tiradaas tiradaas sitata ayaamin oo sabcata ayaam lianna haadihi tiradaas caadatu haalibi nisaa dumarka caadadoodu siday u badan yihiin weeye in lagu socdo gabadhii ayada aan caado lahayn oo aan kala sooci karin midab iyo calaamad dumarku siday u badan yihiin inay raacdo maxaa u daliil xadiiska nabiga u daliila waa kana liqowli nabiga qowlkiisa u daliila sala allahu calayhi wasalam gabadhii la dhihi jiray xamna binti jaxsh oo dhiiggaas dhabar furankaa ku dhacay ee ayadu aan caado lahaa jirin ee dhiiggana calaamadiisa aan kala sooci jirin gabadhaas nabigu sidaanuu ku yidhi sala allahu calayh wasalam liqowli nabiga qowlkiisa u daliila sala allahu calayhi wasalam lixamna binti jaxshin wuxuu ku yidhi innamaa wax kale maahan hiya dhiigga kaa socdaa ragdatun waa haraati haraatidaasoo mina shaydaani shaydaan xaggiisa ka ahaatay shaydaana inta haraati ku sii daayey aa xidhid la idhaah caadil aa go-ay dhiigga marka xidhidkaasuu ka socdaa shaydaanku waa cadow xataa gacantuu tegaa qofka marka dambe asagoo doonaya inuu ka fasahadiyo cibaadada oo gabadhu ay oqoon weydo si ay u cibaadaysato hadday oqoon weydo khalaas dahaarada gabadha hadday gara weydo xataa jirka dhamee jirane shayaadiintu waa iskaga cayaareen shayaadiintu qofka najaasada iyo aan waxyaalaha xunxun ka dhowsaj karin waa u nugulyi qofkaas shayaadiintu maxaa yal shayaadiintu najaasada iyo dahaar la-aantaay jecelyihin waa neceb yihiin qofka dahaarada ilaaliya oo dikriga alle isku waardiyeeya shayaadiintu mana soo aadi karaan qofkaas qofka ay meel dhigtaan ay ku cayaaraan waa qofka dikriga alle ka fog waa qofka dahaarada aan oqoon oo najaasta iyo qurunka iyo ku dhex jira marka waay wuxuu doonayaa gabadhan inuu guri ka dhigto iyo deegaan iyo xarun markaasuu haraati inta ku dhifto aa xidid go-a marka xididku go-o gabadhii aan maskax badan lahayn cilmi aan lahayn goobaha cilmiga aan xaadirin waa ka qasmeen say u tukataba tagaan marka dambe arka ayadoo le bil ma aanan tukan xataa qof muslim oon bil tukan subxaan allah ah. waa sidii uu rabay shaydaanku marka waa gabar kasaartay wey markaa nabigu wuxuu ku yidhi xana binti jaxshin inamaa wax kale maanihiya arintag oo dhiiggaaga ragdatun waa haraati haraatidoo mina shaydaani shaydaan xaggiisa ka ahaatay fataxayidii isxaydsi gabar xayd qabta iska dhig sittata ayaamin lix maalin aw sabcata ayaamin toddoba maalin fumaqtasili kadib iska qubayso fiiri lix maalin ama toddoba maalin iska dhig gabar xayd qabta kadib iska qubayso faidastanqa'ti markaad daahir noqoto fasallii tuko arbacatan afar iyo labaatan ow alaaatan ama saddex iyo labaatan marka aad marka dhiiggii ka daahir noqoto say uga daahir noqoto dhiiggi wa iska socdaay waa markii toddobadii maalin u dhammaato ama lixdii cadadkii ay qaadatay markuu u dhammaado fa ida stanqa'tii markaad daahir noqoto fa sallii tuko arbacatan wa cishriina marka afar iyo labaatan iyaa tukane gabadhii lix ka tagtay wey ah, lix gabadhii iska dhigtay gabar xayd qabtay lix afar iyo labaatana tukane ow alaaatan wa cishriina tuko saddex iyo labaatanna yaa tukanaa gabadhii caadada toddoba ka dhigatay labada mid qaado mid qaado wa suumi soon asagoo dhiigu iska socda wa salli tuko fa inamaa wax kale maahan daalika arrinkaas yujzi'uka isaga waajibkii kaa guda haddaad saas yeesho waajibkii arrintaasaa kaa gudaysa ah, khalaas soonkii iyo salaadii sidaasaa ka gudayda wa wakadaalika sidaas aan kuu tilmaamayro nabigu sala allahu calay wasalam fafcali samee kamaa taxiidu nisaau fiir inay dumarka raacaydo kamaa taxiidu nisaau sida dumarku u xaydaan sida dumarka u xaydaan sidaa samee uu ku yidhi walxaasilu shayga soo xasilay mimaakii xaggiisa ka soo xasilay sabaqa hormaray wixii aan maanta oran soo akrayna maxaa nooga soo xasilay walxaasilu shayga ka soo xasilay mimaa kii sabaqa soo hormaray ana almuctaadata gabadha caadadeedii taqaan turaddu waxaa loo celinaa ilaa caadatiha caadadeediyaa loo celina warkeedu waa intaas oo waxaa la leeyahay waqtigii dhiigu kugu dhici jirayna ka joogso salaadii iyo waxyaalihii lamidka ahaa waqtiguu kaa goy jiran inta iska qubaysato bilow gabadhaas yaa loo celinaa wlmumayizatu gabadha dhiigga midabkiisa kala sooci kartana ilal camali inay ku dhaqantaa loo celina waalmumayizatu gabadha kala sooci karta dhiigga midabkiisana turaddu waxaa loo celinaa ilal camali inay ku dhaqanto bitamyiisi wax kala soo soocidda waxaa la leeyahay wax kala soocaas ku laabo maxaa soo haray marka waa mutaxayira gabadha mutaxayirada waa gabadhii gara weyday waxa weeyaan caadadeedii amaba caado aan laha jirin oo iyadoo markii koobaba iyadoo gabar yara dhibaatada ku dhac iyo gabadhii ayadana sidoo kale caadana ma taqaan calaamadna wax kuma kala sooci karto khalaas gabadhaas waa tanaa waxa waxaa loo celinaa dumarku siday u badan yihiin waxaa la idhaha mutaxayira shiikhu wuxuu ku yidhi waalfaaqidatu gabadha weyday lahumaa lilcaadati watamyiis caadana way weyday kala soocidna waa weyday labadii midna ma taqaan waalfaaqidatu gabadha weyday lahumaa ay lilcaadati watamyiis gabadha labadiiba weyday taxayadu tataxayadu way isxayshine gabarh xayd qabtay iska dhigee sittan lix aw sabcan toddoba labaday mid qaadeen inta kaloo bisha ka soo hartayna waa cibaadaysane lix maalin gabar xayd qabta iska dhig wixii ka xaaraamaha gabar xayd qabta ka fogow inta gabar kalena cibaadayso saas wey wlfaaqidatu gabadha weyday lahumaa lilcaadati watamyiis ta tataxayadu gabar xayd qabta iska dhigay sitan lix aw sabcan toddobo wa fii haadaa arrinkaas khulaasadaas wey saddexdaas in dumarka loo qaybiyo wa fii haadaa xaasilkaas waxaa ku sugan jamcun jamcin bayna asunani axaadiisa la jamciyo axaadiistii oo dhan in lagu camal falo axaadiistii ahalaaati saddexda ahaayeen axaadiista alwaaridati ka soo aroortay can inabiyi nabiga sala allahu calayh wasalam fi lmustaxaadati gabadha dhabar furanka qabtana ku soo aroortay qaala shaykhulislaam ibnu taymiya waa intii uu ku soo celina intii aan hadda soo akrinay uu shaykhulislaam oo sheegaya keena oo uu leeyahay dadku wax badan ay sheegeen oo calaamada ah oo wax lagu kala sooco laakiin saddexdaasa ugu muhiimsan oo ah caadada tamyiiska midabka iyo curfiga iyo caadada dumarku dhankay u badan yihin in loo raaco wuxuu yidhi qaala islaam ibnu taymiya wuxu uhi wal walcalaamaatu calaamadaha allatii calaamadaha qiila la sheegay bihaa calaamadaha situn waa lix calaamadaha la sheegay oo la yidhi waxbaa lagu kala sooci karaa waa lix saddexdaanu marka ka doorana aan hadda soo sheegnay waalcalaamaatu calaamadaha allatii calaamadaha qiila la sheegay bihaa calaamadaha situn waa lix ima alcaadatu caado cadadii ku bilaabo fa ina alcaadata caadadu aqwa alcalaamaat calaamadaha iyada xoog badan caadadii gabadhu marka hore lahaa jirtay in sidii arrintu tahay waa sida ugu horeyda ah, ayadaa ugu xoog badan fain alcaadata caadadu aqwal calaamaati wey calaamadaha midda u xoog badan wuxuu yidhi ima alcaadatu caado fain alcaadata caadadu aqwal calaamaati waa calaamadaha shayga ugu xoog badan lianna alasla asalka muqaamul xaydi xaydku waa inuu sidiisii ku negi yahay gabadhan bisha awalkeedu xaydku ku dhici jiray wuxuuna hay jiray todoba maalin waxaa asal ah inuu sidiisi baaqi ku yahay oo ku negi yahay saas inuu ku nagaado oo xaydkii waktigiisii ku socdo dhiigga kalena uu jiro yahay saasa asal laga tegima marka asalkaasaa lagu socona maxaa yal caadadu inay muqiim kutoo ku nagaato sideedii saasaa asala markaasuu yidhi fa ina alcaadata caadadu aqwa alcalaamaati waa calaamadaha kanu xoog badan lianna alasla asalka muqaamulxaydi waa in xaydku nagaado duuna hayrihi kayrkiis ka sokay inuusan nagaano xaydkii guuro oo waktigu ku dhici jiray ka tagoo wakti kale ku dhaca asal maaha taasu asal maaha calaamadii labaad watana waima tamyiisu wax kala soocid caade haddii la waayo gabadhi waxay aadeen wax kala soocid waima tamyiisu wax kala soocid maxaa yeelay lianna dama dhiigga dhiigga alswada madow wahaqiina dhiigga culus dhiigga almuntina ee uraya owlaa asagaa u xaqnimo badan an yakuuna inuu noqdo xaydan xayd min alaxmari kan gaduudan asagaa ka xaqnimo badan dhiigga madow oo culus oo uraya inuu dhiiggii caadada yahay sidaasa u dhowi asagaa mid gaduudan uga dhow haddii mid gaduudan la arko iyo mid madow oo culus oo uraya xayd waxaa xaq u leh in la yidhahda midkan ila kanaa nabigu ku tilmaamaya wa ima tamyiisu wax kale kala soocid maxaa yeelay lianna dama dhiigga dhiigga alaswada madow wa wahaqiina dhiigga culus dhiigga almuntina ee uraa owlaa dhiiggaasa u xaqnimo badan an yakuuna inuu yahay xaydan min alaxmari kan gaduudan isagaa uga dhowo uga xaq leh tii kale waa haddii labadan la waayo dumarku siday u badan yihiin inay raacdo gabadhu wa ima ictibaaru haalibi caadati nisaa dumarka badankooda caadadooda gabadhu inay tixgelido wa ima ctibaaru haalibi caadati nisaa dumarka caadadooda sida haalibka u ah inay tixgelido lianna alasla asalka ilxaaqu lfardi halka qof waa in la haleeshiiyo bilacami cadadka badan waalaqlabi cadadka qaalibkaa qofka keligiisa sida asalka waa in la haleeshiiyo oo la yidhaha waa la mid kuwa badan saasaa asala sidaasa asala wa ima dumarka caadadooda caadadaas haalibkeeda siday u badan yihiin in la tixgeliyo waa sida fiican maxaa yeelay lianna alasla asalka ilxaaqu lfardi halka qof waa in la haleeshiyo lagu daro bilacami dadka caamkaa alaqlabi ee haalibkaa fa haadihi tan waa caadadii iyo tamyiiskii iyo aalibka in la raacsiiyo fahaadihi tan tanday alcalaamaatu oo calaamadaha ah calaamadaha aalaau saddexda ah tadullu calayhaa saddexdaas calaamo waxaa tusee asunatu axaadiista nabiga axaadiista nabigaa saddexdaas tusayda fahaadihi tan tanday alcalaamaatu calaamadaha calaamadaha aalaau ee saddexda ah tadullu waxaa tusayda calayhaa calaamadahaas assunnatu sunnada nabiga waalictibaaru tixgelinta saasay tuseen uma dakara shaykhulislaam wuxuu sheegay baqiyat alcalaamaat calaamadaha intii kale sow ma usan dhihin lix calaamaa la sheegay saddexdan markuu sheegu saddexdii kale sheegay marka shiiku saddexdii kale oo iska daayay ilaa saddexdaanaa raajixe uma dakara shaykhulislaama wuxuu sheegay baqiyat alcalaamaati calaamadaha intii kale allatii calaamadihii qiila bihaa la yidhi oo la sheegay wa qaala shaykhulislaam wuxuu yidhi fi nihaayati markuu lixdiiba dhammeeyey wa aswabulaqwaali aqwaasha kan u sawaabsan kan u saxsan wey wa aswabulaqwaali aqwaasha kan ugu saxsan ictibaarulcalaamaati waa in calaamadihii la tixgeliyo allatii calaamadihii jaaad ay la timid bihaa calaamadaha asunatu axaadiista nabiga saddexda calaamo oo axaadiista nabigu sheegtay in la tixgeliyo sidaasaa sawaabka sidaasaa xaqii waa in la tixgeliyo wa ilqaau maa shayna waa in la macno tiro layska tuuro la laaqi yeelo wa ilqaau maa shayna waa in la laaqi yeelo oo aan wax laga soo qaadin siwaa ka soo haray daalika saddexdaas saddexda sunnadu sheegtay wixii ka soo haray waxaan macno lahayn waa in laga dhigo intahaa waa dhammaaday warkii shekhulislaam ibnu taymiya maa yalzamu waxa ku waajibaya almustaxaadata gabadha dhabar furanka qabta fii xaalilxukmi xaaladda la xukmiyo bidahaaratiha dahaaradeeda gabadha mustaxaadada marna waxaan ka dhignay in laga dhigaya gabarh xayd qabta marna laga dhigaya gabarh daahira xaalada la yidhaahdo waa daahir xukunka laga rabo iyo siday ilaahay u caabudi laheed maa yelsamu waxaa ku waajibaya almustaxaadata gabadha mustaxaadadaa fii xaalilxukmi xaaladda la xukmiyo biahaaratiha dahaaradeeda yejibu waxaa ku waajibaya calayhaa gabadha mustaxaadadaa an taqtasila inay qubaysato cinda nihaayati xaydatihaa xaydkeeda dhammaashadiisa agteeda dhammaashadii nihaayadii almuctabarati ee la tixgelinayay gabar walba moogta nihaaye loo tixgeliyay leeda gabadha hadday tahay muctaada gabar caada leh goormaa la tixgelinaya inay dhammaaday xaydkeeda waa markii waktigii caadadu dhammaado gabadhu hadday tahay mumayisa goormaa laleeyahay waa dhammaada xaydkaagii markii midabku isbedelo gabadha hadday tahay mutaxayira goormaa laleeyahay caadadeedu waa dhammaato markii lixdii maalin u dhammaato ama toddobadii maalin oo la yidhi ku soco marka gabarh walba waktiyaa loo tixgelinaya markaasu wuxuu yidhi yejibu waxaa ku waajiba calayhaa gabadha mustaxaadadaa an taqtasila inay qubaysato cinda nihaayati xaydihaa xaydkeeda dhammaanshadiisa agteeda nihaayada almuctabarati ee la tixgelinaa xasba maa sabaqa sidii uu soo hormaray bayaanuhu lacadayntiisa sidii cadayntiisu soo hormartay ba taqsilu waa ay mayree gabadhaasu salaadaha shantaa salaad walba waa sidaan taqsilu waa ay mayree farjaha farjigeeda liisaalati maa shay inay suurido daraaddeeday u mayreen calayhi farjiga ku sugan oo min wixii ka soo baxay ah cinda kulli salaatin salaad kasta agteeda ayay mayre dhiigga waa inay iska mayrto taqsilu way mayre farjahaa maxay u mayre liisaalati maa shay suulintiisa calayh shay inay suulido daraaddeed weeye calayhi farjiga ku sugan oo min alkhaariji wixii ka soo baxay ah cinda kulli salaatin salaad kasta agteeday mayre wa tajcalu waxay yeele filmakraji meeshii dhiigu ka soo baxayey qudnan suuf meeshii dhiigu ka soo baxayay markay mayrtay suuf saare wa tajcalu waxay yeelee filmakraji meeshii dhiigu ka soo baxayey qudnan suuf iyo wa naxwow suuf wax lamida gabadhan suuf heli karin calalay maray isku laalaabee nadiif ah suufkaasoo yamnacu diidaaya alkhaarija waxa soo baxa suuf oo celinaya wixii soo bixi lahaa wa tashuddu waana ay ku xidheen alayhi suufka korkiisa maa yumsiku wax ka celiyo ka haya cani suquudi inuu soo dhaco suufkaas inuu soo dhaco wax celiyay ku xidheen wax celiye ayay ku xidheen watun wa tashuddu waxay ku xidheen alayhi suufka korkiisa maa yumsiku wax qabto ka celiye cani suquudi inuu soo dhaco uma markay xirto ka gadaal tatawada-u waa weyse qaadane cinda dukhuuli waqti kulli salaatin salaad kasta waqtigeedu markuu galo agteeda lama ogola salaada waqtigiiyoon gelin inay weyse qaadato ah, ilaa gabadhan waa gabadh macduur ah qof caadiya maahan marka salaada waqtigeedoon la gaarin ma weyse qaadan karto waa in marka waqtiga salaada la gaaro ay weyse qaadato uma tatawada-u waa weyse qaadane cinda dukuuli waqti kuli salaa salaad kasta waqtigeeda markuu galo agteeda liqowli nabiga qowlkiisa u daliila sala allahu calayh wasalam fi lmustaxaadati gabadha mustaxaadada nabigu wuxuu yidhi tadacu salaata salaada waa ay ka tegee ayaama aqraa'ihaa maalmaha dhiigga caadada ay qabto dhiigga caadada maalmaheeda maalmahaasay salaada ka tegeen uma taqtasilu kadib waa ay qubaysanee hal maray qubaysku waajib ku yahay hal mar waa marka dhiigga cadadu ka dhammaado uma taqtasilu waa qubaysanee wa tatawada-u waana weyse qaadane cinda kulli salaatin salaad kasta agteeda salaad salaad ku dhowrame salaad kasta waa u weyse qaadane wa qaala nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam isagoo la hadlaya gabar dhabar furan qabta ancatulaki waxaan kuu tilmaamaa alkursufa suufka suufka isticmaal suufkan kuu tilmaamaa saas wey taxshiina xaalo aada ku cubaydo bihi suufkaas almakaana meesha dhiigu ka imaana waxaan kuu tilmaamaa suuf isticmaal meesha dhiigu ka imaanaya ku cub ama geli taxshiina xaal aada ku cubaydo bihi suufka almakaana wuxuuli shiiku walkursufu kursufku alqunu waa cubiga ama suufka alqunu waa cudbiga ama suufka dhe wuxuu ku yihi shiiku suuf hadda waxaa ka feecan afaayadaha caadiga ina iska isticmaasho taasaa ka feecanoo hadda muhaya iska oo iska diyaarsan wuxuu yidhi wa yumkinu cafaayadaha isticmaalkooda cafaayadaha adibiyati oo caafimaad loo nisbeeyey ayaga caafimaad ahaanay u diyaarsan yihin ah, wa yumkinu waxaa hadda suurtagal u ah waqtigii hore ma jiri jirin isticmaalu xafaa'idi cafaayadaha in isticmaasho cafaayadaha adibiyati oo caafimaadka loo nisbeeyey inay cafaayadaha almawjuudati la helaya alaan haddeer waayii hore lama heli jirin calalo iyo waxaasaa lagu heli jira marka kaasay hadda iska isticmaali karta halkaasna waxaa noogu dhammaaday qaybtii gabdhaha jiran waxaa noo bilaabanaa gabdhaha umusha ah iyo dhiigooda waa kala gogoynaynaa si aysan iskugu qasmin ah, marka qof walba waxaa la rabaa nebi maxamed qofkii raacsan sala allahu calayh wasalam waxaa xaq ku ah inuu dadka xaqa ugu yeedho ilaahay weynaa wuxuu leeya qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiiratin ana waman itabacanii wa subxaana allahi wama ana min almushrikiin waxaad tidhahdaa nabiga suubanow tan waa waddadaydii dadka in diinka loogu yeedho waa waddadaydii dadka ilaahay baan ugu yeeraya oo ku xidhayaa waxaana anoo oqoon u leh oo waxaan sheegayo garanaya waxaana dadka ilaahay ku xidha aniga iyo qofkii iraacay uu yidhi nabigu sala allahu alay slm haddaadan dadka wanaagga ugu yeedhin oo waxaad garanayso wanaagga aadan u sheegin raaciddii nebi moxamed aada raacday waa kaa kala dhimanta ogow aayaddaa saasay sheegay tan kale qofkaan dadka wanaagga ugu yeedhin khasaaro ilaahay agtiisa kama badbaadayo maxaa yeele ilaahay wuu dhaartay wal waalcasri ina alinsaana lafii khusr ila aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaat watawaasaw biاlxaqi watawaasaw bisabr ilaahay weynaa wuxuu ku dhaartay insaanka o dhan inay khasaarayaan khasaarana waa in naaru ku cunto ilaa marka laga reebo afar sifo dad kale dad ayagu iimaan leh camal saalixana leh dadkana wanaagga u sheega tawxiidka u birulwaalideynka alamru bilmacruuf wanahyu cani lmunkar dadka wanaagga fara cilmiga taqwada xumaanta ka reebo shirkiga dhiigga muslimka zinada qamrada beenta xanta dadka ka celiya kuna iskuna dardaarma kuna sabra xaqaas haddaadan dadka wanaagga u sheegin ka mid ma tihi dadka badbaadi doono oo khasaaro ka badbaadi doono sida aayaddaas ilahay ilaahay wuxuu noo sheegay ragga mu'miniinta iyo gabdhaha mu'minaadka oo rabbulcaalamiin u naxariisa doono waa dadka wanaagga isku sheega xumaantana iska celiya waalmu'minuuna waalmu'minaatu bacduhum wliyaau bacdin ya'muruuna bilmacruuf wayanhawna cani ilmunkar wayuqiimuuna asalaa wayu'tuuna zakaa wayudiicuuna allaha warasuula ulaa'ika sayarxamuhum allah ilahay weynaa wuxuu leey ragga mu'miniinta gabdhaha mu'minaadkaa gabalkood gabanka kale jecel yihiin waa u gargaaraan wanaaggay isfaraan xumaantay iska celiyaan salaaday oogaan sakaday bixiyaan rabbi iyo rasuulay addeecaan kuwaasaana rabbi u naxariisan doona haddaadan ka shaqayn wanaaggaas oodan dadka wanaagga farin oodan dadka xumaanta ka celin oodan salaada oogin oo aadan sadaqada bixin ka midmatii dadka ilaahay naxariista u ballan qaaday qof kasta oo muslimiinta ka mida ah rag iyo dumar waxaa la rabaa shaqadaada iyo noloshaada iyo cibaadadaada inay kamid tahay dadka wanaagga in loo sheego tawxiidka u sheeg sunnada u sheeg salaada u sheeg dahaarada u sheeg waxa aad taqaan kaliyana sheeg waxaadan oqoonha sheegina ka gaabso waxaad kala samaydaa waxaa dhici karta qofka haddaad adiga la hadasho mararka gabal inaadan wax ku qanci karin laakiin meelaha diinka alle lagu akrinaa tafaasiirta lagu akrinaa xadiidka nabiga sal اlahu alay slam lagu akrinaa fiqiga islaamiga lagu akrinaa siirada lagu aqrinaa qofka haddaad ku soo xirto meeshaas nabigaa noo sheegay sal اlahu calay wasalam naxariista allaa ku soo degta malaa'iga isku hareerayda qofka qalbigiisaa nuurgala qofkaas inuu hanuuno marka dadka goobaha khayraadka xalaqaadka malaa'igtu ka qaybgelayda waa lagu xidhaa qofkaas haddii sabab aada ugu noqoto waxaa dhacayda in alle intuu alle caabuda ajarkiisaoo kalea laguu qora asagana laga jari maaha siduu nabigu yidhi sala allahu calah wasalam marka dadka xalaqaadka tafaasiirta fiqiga xadiidka meelaha diinta laga akhraayaa lagu xidhaa hal qof miyaad ku soo xidhat adiga ma labaad keentay ma saddexaad keentay hadhow intaas ajarkoodaa kuu soconaya waxaasaa lagu xisaabtamaa so uma jeedid marka cabdudiinaar yaana noqon dad adduunyada qaabkaas anig dukaankaas shirkan la ahay shirkad kalena xagga xoogaayaan ku tuurtay meel kalena wax yaraan ku tuuray laakiin aan aqoonin qaabka aakhirada loo beero ah, yaanaan noqon marka waar qof walba oo naxariista ilaahay rajo ka qaba oo mutaabacadii nebi moxamed doonaya waa in dadka wanaagga loogu yeero guntiga lagu dhego lagana badbaadiyo sharta dadkuna hadday jaahil noqdaan ilaahay ma caabudayaan wallahu subxaana wa tacala aclam sal allahu waslama wbaarak calaa nabiyina mxamed anoon daahir ahayn qur-aanka tafsiirkiisa ma baran kara waa dhegaysan kartaa kitaab weyn oo tafsiira waa qaada kartaa waa dhegaysan kartaa laakiin qur-aanka akrin shaashada mobileka ma ka rogi karaa gacanta kuma rogi kartid hadii qalin uu ku dhaqaaqayo qalinka waa ku rogi karta qofka dhintay marxuumkii ma la dhigi karaa haddii nabigu janno uga markhaati kacay oo uu nabigu yidhi qofkaas waa ahlujanno sida abubakar sida cumar sida casharatulmashariin iyo qayrkood waa la dhihi karaa marxuum laakiin hadduusan ahayn kuwii nabigu u markhaati kacay yaa kuu sheegay inuu marxuum inuu muadab yahay kula cadaaba iyo inuu yahay marxuum yaad warkaahayda xaaku gelishay baabkaas u duceeya waxaa tidhaa ilaahu u naxariiso laakiin adiga ha goyn oo hadhihin marxuumkii yaa ku yidhi waa loo naxariisa ma waraad ka hayda ma mucadaba mise waa marxuum maadaa war ka haya war kama haydi waa loo duceeyaa haddaad kayr ku tiqiina kayraan u rajaynaha la yidhaah ilaahu u naxariisaa la yidhah allow janno geli allow cadaab ka badbaadi laakiin inaad iska goydo adugu ood qaadi iska tahay oo tiraa marxuumkii waa arrinaadan adugu shaqo ku laha inaad faraha la gasho ilaahay keliyaha og wallahu aclam sala loo saari karaa gabadhi inta kursi meeshaan lasoo fariisiiyo shaasha loo saaro maya gabadha haddii hadiyad loo maalinta toddobaad waa la gey karaa hadiyad aan iskugu faan ahayn oo aan laba kooxood iskugu faanayn iyo laba qabiil oo hadiyad ah laakiin gabadhaan weligeed la furin ha u saarto waxa weeyaan waa kaasaa waxa akhrido quraafo ha akrido waxaas waa quraafo ha laiska daayo waa quraafo gabadha wixii hadiyad loogu talagalay ha loo keeno ha la siiyo iyadoo ha qaadato miyaysan gacma lahayn maa xirata hadda gabadha shaashka loo xira waa qalad wey iskugu faanka labada kooxood iyo labada qabiil iskugu faanayda hadiyadahana waa baadil kale iyaduna tafaakurkaas lama ogola wixii dar alle ha laga dhigo cibaaday noqonayaan qof walba hadiyaduu keena tartiib ha u sii dharkeedana gacmo waaleeda iyadoo ha xirato allahu aclam